alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed baabka labiyo soddonaad khaطru takfiiri اlmuslimi bigayri xaq qof muslima in la gaalaysiiyaa khatarta ay leedahay buu u baab yahay bigayri xaqin xaq darro lagu gaalaysiiyo khatarta ay leedahay xadiidka afar iyo soddonaad can ibni cumara radia allahu tacaala canhumaa cabdullaahi ibni cumar waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen radia allahu tacaala canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal in rasuulki ilaahay uu yidhi ayuma mri'in shaksi kasta ama ruux kasta qaala liakhiihi oo ku yidhi walaalkii yaa kaafiru gaalow faqad baa'a biha axaduhuma waxaa kufrigaas ama markaa kelmaddaas la noqonaya gaalnimada ah axaduhumaa labadooda midkood baa la noqonaya in kaana kamaa qaal hadduu yahay arrinku kamaa qaala siduu u yidhi hadduu yahay oo waaqic ay waafaqsan tahay hadalkaasi yani waxaa la noqonaya ka lagu yidhi wa ilaa haddii aynay waaqaca waafaqsanayn oo sidaas aynay ahaynna rajacat calayh isagay ku soo noqonaysa qaa'ilkii yidhi ayay ku soo noqonaysa rawahu lbukhaariyu wa muslimun waxaa xadiiska soo wariyey bukhaari iyo muslim wallafdu lahu lafdiguna wuxuu usugnaaday muslim ayuu usugnaaday baabkan sheekhu wuxuu kaga hadlayaa gaalaysiinta ruux muslima lagu gaalaysiiyo xaqdarro khatarta ay leedahay qofka muslimka ah sharcigu cirdigiisa waa dhowray maadaama sharaftiisa uu dhowr dhowray waxaa markaa noqonaysa meel kaga dhac meel lagaga dhacay waxaa noqonaysa in gaalnimo lagu sheego isagoo gaalnimada beri ka ah isagaan gaal ahay in la yidhaha gaal baa tahay yacani waxay noqonaysaa baqi iyo xadgudub bay noqonaysaa baqi iyo xadgudub ayay noqonaysa takfiirka ama gaalaysiintuna waa xukun sharci ah maaha xukun caqli ah waa xukun sharci oo xagga sharciga laga qaadanayo saas aawadeed wax daliil loo hayo iyo caddayn loo hayo mooyaane wax kale in lagu dhawaaqo oo ruux lagu gaalaysiiyo mid bannaan ma aha mid bannaan ma aha waayo macnaheedu waxay tahay marka la odhanayo gaal weeye ruuxaasi yacni in eh, xukunkii ilaahay iyo sharcigii ilaahay loo nisbaynaayo inuu markaa gaal ku yahay oo bimacnaa uu ka gaaloobay oo sharcigu sidaa ku xukumay waa nisbayn sidaa loo nisbaynayo ayay koobsanaysa marka waxay noqonaysaa qawlun cala allahi bikayri cilmi in allah laga sheego waxaan cilmi loolahayn noocaas ayay markaa gelaysa noocaas ayay gelaysa waxaana ka mid tahay muxaramaadka in sharciga laga sheego waxaan markaa cilmi loolahayn waxyaalaha shareecadu xaaraantinimaysay ka mid an taquluu cala allahi ma laa taclamuun markuu ilaahay muxaramaadka inoo sheegaayey waxyaalaha la xaaraantinimeeyey waxaa lagu daray in allah laga sheego waxaan cilmi loo lahayn wa an taquluu cala allahi ma laa taclamuun xukunka ku saabsan waa xalaal iyo waa xaaraan shay in laga yidhaahdo ayaaba laynaga reebay walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wa hada xaraamun yacni waxaan daliil loo haynin in la yska yidhahdo waa xalaal ma banaana waxaan daliil loo haynin in la yska yidhaahdo waa xaaraan ma banaana yacni waxaana laynoo tilmaamay taas inay ka dhalan karto iftiraa allah lagu been abuuranayo walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wa hada xaraamun litaftaruu cala allahi اlkadib marka arrinka ku saabsan kaasi waa gaal ruux muslima lagu yidhahdaana waa ka sii daran tahay in la yidhahdo kani waa xalaal ama waa xaaraan waa ka sii daran tahay hada ashad saas aawadee xadiidkani waxa uu sheegayaa in nabigu sala allahu alayh wasalam uu tilmaamay hadduu ruux markaa ruux kaloo muslima uu gaalaysiiyo inuu waxa weeye gaalnimadu labadooda midkood inay u sugnaanayso kii lagu yidhi haddaanuu sidaas ahayn waxay ku soo noqonaysaa ka kalay ku soo noqonaysaa qaa'ilkii yidhi bay ku soo noqonaysaa yacni kufrigaas ama takfiirkaasi meel ma fadhiisanayo marka waxaa ku soo noqonaya waa maxay bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen isaga laftiisaa ku gaaloobaya isaga laftiisa ayaa ku gaaloobaya takfiirka xaqdarrada ah ee uu sameeyey ama gaalaysiinta xaqdarrada ee uu sameeyey yani isagaa gaal ku noqonaya bacdu alculamaa ashaaficiya saa waa mareen maana sida bukhaari saniiciis u eg yahay laakiin qayd bay ku xidhayaan waxay ku xidhayaan waa inaanu muta'awil ahayn kan wax gaalaysiinaya muta'awil waa inaanu ahayn hadduu laakiin muta'awil yahay oo wax uu awilanaayo walow haba ku qaldamee waxaa markaa uu noqonayaa in takfiirka ay ka baajinayaan ay odhanayaan markaysaga ma gaaloobin laakiin haddii aanu muta'awil ahayn yacni bacdu alculamaء ashaaficiya iyo saniica imaam bukhaariba waxay u eg yihiin inay mareen markaysaga inuu gaaloobaayo waana sida mutawalli oo asxaab wujuha shaaficiyada a laga soo naqliyey waxayna u tacliiliyeen oo u sababeeyeen waxay yidhahdeen liannahu sama alislaama kufra ruuxu mar hadduu muslim yahay oo aanu gaaloobin ruuxa gaalaysiinayaa islaamnimadii buu gaalnimo ku magacaabay mar hadduu islaamnimadii gaalnimo ku magacaabay wuxuu u gaaloobayaa yacni magacowga uu islaamnimada gaalnimada ku magacaabo uu ku gaaloobaya daahirka xadiidkana waa cuskanayaan ta'awul laakiin haddii arrinkaasi u dhaco yacni inaan lagu gaalaysiina adilay leedahay adiladaa waxaa ka mid a bacdu asaxaaba ayaa waxay gaalaysiiyeen yacni markaa cid kale ayay gaalaysiiyeen oo aan gaaloobin iyagoo markaa ta'awulaya waxaa ka mid ah cumar bnu khadaab waxa markaa uu gaalaysiiyey xaatib ibn abi baltaca yacni waana ku khata'ay gaalaysiinta uu xaatib gaalaysiiyey oo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay hadal markaa faa'iidaynaya inaanu xaatib gaaloobin yacni markaa u sheegaayo marka cumarna markii dambe waa ka noqday lamana odhan cumar waad gaalowday lamana odhan yacni markaa gaalnimadii waa inaad markaa waxaweye ka soo noqotaayo yacni waad gaalowday ee gaalnimadii ka toobad keenoo hadda soo islaam lama odhan marka waxay kutusinaysaa haddii ta'awul arrinkaasi u dhaco walow haba lagu khata'ee inaan markaa ruuxu ku gaaloobaynin ayaa markaa laga qaadanaya ayaa laga qaadanaya hadalka uu cumar xaatib ku gaalaysiiyeyna waxaa ka mid ahayd cibaaradu markaa yidhi fainahu qad kafar yani waa gaaloobay dacni e, adrib cunuqa hada almunaafiq buu yidhi iddaa markaysaga munaafiqan qoorta aan ka jaro weliba nifaaqa inaanu camali u jeedinna riwaayada kala caddaynaysa inahu qad kafara yani marka waxa waye inuu yidhi cumar e, xaatib waa gaaloobay marka nebiguna sala allahu aleyh wasalam taas waa caddeeyey inaanu gaaloobin aksarka culamadu waxay yidhaahdeen mujarad inuu gaalaysiiyo kuma gaaloobaayo hadda xadiidka maxaa lagu fasiraya riwaayaadka qaarkood weliba waxaa ku soo arooray faqad wajaba alkufru calaa axadihima faqad wajaba alkufru calaa axadihima gaalnimadu waxay ku waajibtay labadooda midkood ama ka laga sheegay oo loo nisbeeyey gaalnimada ama ka nisbaynaayo waa waciid daran wey ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen oo xadiiskan lagu xambaarayaa ismiga ama dembiga takfiirkaa ku soo noqonaya laga tilmaamaya ee ficlan waa gaaloobaya loogama jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa ismiga dembigaasi leeyahay baa ku soo noqonaya waa qawl ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya waxaa ku soo noqonaya gaalnimadii baa ku soo noqonaysa laakiin siday ugu soo noqonaysaa waxay tahay waxa uu walaalka ku masabiday isaga laftiisaa lagu itixaamaa ama ha ahaato dad kale inay gaalaysiiyaan amaba ha ahaato in gaalnimadii xaqiiqatan uu isagu ugu dhaco wuxuu halis u yahay bay yidhaahdeen arrinkaa laftiisa gaalnimadii isaga in lagu ibtileeyo lagu imtixaano oo isagu gaaloobo waa arrin aad iyo aada u daran ma arrin aad yacni u daran marka almuhim tii la doonaba ha la yidhaahdo waxa weeye waa mid aad iyo aad waciidku u daran yahay haddii ismi takfiir la yidhaahdo waxa weeye laftiisu ma yara haddii la yidhaahdo xaqiiqatun buu u gaaloobayna dee waaba markaysaga khatartii weyneyd haddii la yidhahdo isagaa gaalnimadii lagu ibtileeyaayo lagu imtixaanaayo isagaa dib ka gaaloobaya amaba laga gaalaysiinayaa lafteedu waa musiibo aada u weyn waa musiibo aad u weyn waana dhacday dadka qaarkood oo dadka markaa xaqdarro ku gaalaysiin jiray iyaga laftoodii gaalnimadii in lagu xambaaray ee gaalnimadii in markaa iyaga laftoodii lagu salliday oo iyaga laftoodu gaaloobeen oo milladdii ka baxeen waa dhacday marka almuhim waa in la iska jiraa marka baabkan in cilmi darro lagaga hadlo waa in la iska jiraa ama bigayri xaq in lagaga hadlo waa in la yska jaraa yacni takfiirka lama wada diidana waayo takfiirku minhu xaq wa minhu batil takfiirka waxaa ka mid a xaq mid xaqa iyo mid batila ka mid a waxaa la diilayaa waxaa la diidayaa takfiirka bigayri xaqa baa la diidaya tarjumada sheekha baa sida ka muuqata khataru takfiri lmuslimi bigayri xaq ama haddii waxa weeye bixaq ay tahay iyadu waxa weeye waa sharcigii itibaac la raacayo wey waa raacis sharciga la raacayo oo loo hoggaansamayo noocaas ayuu markaa noqonaya takfiirkana waxaa ka fatwoon karaa waxa weeye waa culamo yacni qof waxa weeye asalkiisu islaamnimo tahay islaamnimadiina sheeganaya yacni milladda kasaarka laga saaraya waa arrin markaysagaa cilmi iyo aqoon u baahan waa arrin cilmi iyo aqoon u baahan marka cid culamaa ah ayuunbaa xukumi kartaa amaa ruux markaa isagu dee diintii le anigu waan ka tegay oo waa ka gaaloobay ama yuhuudi baan noqday ama kiristaan baan noqday ama waxba ma aaminsani taa ruux waliba waa garanaya oo muslimi inuu gaal yahay waayo isagaaba tasriixiyey laakiin ruux islaam iddicoonaya oo islaamnimadii waxa weeye markaa sheeganaya oo dabeed markaa la odhanayo wuxuu la yimi ficil ama odhaah markaisagaa gaalnimaha ah taasi waxay u baahan tahay marka aqoon bay u baahantay waayo ruuxa lama gaalaysiinayo ila biistifaa'i shuruud wa intifaa'i almawaanic inay shuruuddu dhammaystiranto mawaanicduna wada maqan tahay mooyaane si kale laguma gaalaysiin karo marka ruux la gaalaysiinayo waa in shuruuddii lagu gaalaysiin lahaa wada dhan tahay waa in mawaanicdii wixii diidaayay in la gaalaysiyaana waa inay yacni wada maqan tahay shuruuddii markaa lagu gaalaysiin lahaa waa inay wada joogtaa shuruuddii lagu gaalaysiin lahaa waa inay wada joogtaa oo ay mustawfan tahay mawaanicdii gaalnimada is ishortaagayeyna waa inay wada maqan tahay waa biistifaa'i shuruud wa intifaa'i haddii shardi shuruudda ka midii uu maqan yahay lama gaalaysiin karo haddii maanic quri joogana lama gaalaysiin karo waxaana ka mida waxa weeye waxyaalaha marka loo shardinaayo waa in markaysaga aqooni markaa waa inay jirtaan waxaan waa inuu aqoon u leeyihi bimacnaa isagoo kale midaan loogu cudrayn waa inuu yahay oo cilmiga arrinkaasi muntashir u yahay oo faafsan yahay hadduu markaa jahli kaga sugan yahay oo aanu ogayn arrinkan inuu markaa yahayba wax shareecaduba diiday inuu yahay aanu ogeyn in lagu gaalaysiyaa ma suuragal aha in lagu gaalaysiyaa ma suuragal aha waayo yacni qofka waxaa lagu gaalaysiinaya waa inuu yahay wuxuu u leeyahy wama kana allahu liyudila qawma bacda id hadaahum xata yubayina lahm ma yattaquun xataa yubayina lahum maa yattaquun marka waxaa shardiya cilmi baa shardiya cilmi ayaa shardi ah jahli hadduu markaa jiro aanu ruuxu garanaynba yani waxaa dhici karta jahliga waa loogu cudrayaa ruuxa jahliga hadduu yahay isagoo kale wuxuu ka jaahil noqon karo waa loogu cudurayaa waa loogu cudur daarayaa yacni milladda lagagama saarayo milladda lagama saarayo waa tii saxaabada qaarkood oo wakhtiga ay soo islaameen ay dhoweyd waatay nebiga ku yidhahdeen sala allahu alayh wasalam ijcal lanaa daata anwaatin kama lahum daatu anwaat qolo markaa gaalo ah oo geed goba ah ka barakaysanaya oo hubka sudhanaya ayay arkeen geedkaana daatu anwaata la yidhaahdo markaasay nebiga waxaa ku yidhahdeen saxaabadii islaamnimadoodu dhowayd ijcal lanaa daata anwaat waxaad noo yeeshaa daatu anwaad noo yeel yacni geed sudhasho u saaxiib oo aanu ka barakaysanno noo yeel kamaa lahum daatu anwaat sida iyaguba daatu anwaad u leeyihin annagana daatu anwaad noogu noo yeel bay yidhaha nebigu sala allahu alayh wasalam waa cadhooday waxau yidhi allahu akbar inaha sunan qultum waladii nafsii biyadihi kama qalat banuu israa'iila limuusa ijcal lana ilahan kama lahum aaliha yani nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay ijcal lana data anwaatin kama lahum daatu anwaat inay la mid tahay ijcal lana ilahan kama lahum aaliha haddana maca dalik nebigu sala allahu alayh wasalam kuma gaalaysin kuma gaalaysin waayo arrinka noocaas ah nooc tacabuda ayaa markaysagaa ku jiray barakada marka markaysagaa geedka laga raadinaayo oo hubka la sudhanayo oo laga barakaysanayo wuxuu nebigu ku tilmaamay sala allahu alayh wasalam yacni inay la mid tahay tamaaman yacni ijcal lana ilahan kama lahum aaliha ijcal lana data anwaatin kama lahum datu anwaat inay la mid tahay ijcal lana ilahan kama lahum aaliha sida reer banu israa'iil hadalkii ay yidhaahdeen yacni marka oo kale inay la mid tahay marka itibaac waddadoodii la raacayo inay tahay ayuu nebigu ku tilmaamay sala allahu aleyh wasalam waktigii saxaabada waxa dhacday gabadha ayaa markaa ur lagu arkay markaasaa cumar bnu khadaab baa markaa wuxuu yihi zanayti yaad sinaysatay qaalat nacam min marcuush bidirhamayn waxay tidhi ha waa sinaystay marcuush ninka la yidhahdaan ka sinaystay laba dirham baanan kaga sinaystay markaasaa cumar wuxuu doonay inuu xadkii ka jaro caliy bnu abi aalib baa wuxuu ku yidhi kaannaha tastahillu bihi waxaad mooddaa inaynay garanayno yacni siday codka sare ugu qaadayse yani markaa ay u sheegayso in waxbaba ku jiraan arrinkaa inaynay ogayn baad mooddaa saxaabadii waxay isla garteen in xadkii laga baajiyo weliba wuxuu kusii daray wa inama alxaddu cala man calima cali wuxuu yidhi cid kaleba maahae xadkuna wuxuu saaran yahay oo la xadeeyaa cid garanayso aqoon u leh laakiin cid aan garanayn lama xadeeyo saxaabadii waxay isla garteen in marka aan xad laga jarin ee laga baajiyo waxaa looga baajiyeyna waxay tahay waa garasho waaga aynay markaa garanaynin ayaa markaa looga baajiyay culamaduna waxay yidhahdeen axkaamtu waa isku mid oo xagga marka laga eego mid walba inuu cilmiga ku sugnaado iyo ogaalka xaggaa iskuga mid buu ka yahay haddii ay tahay markaa xuduudda hadday tahay takfiirka iyo hadday tahay kheyrkeedba yacni waa isku mid axkaamu sharciya waxay u sugnaadaan bay ahlucilmigu yidhaahdeen yani nisbada mukallafka wuxuu ku sugnaadaa yani bilbuluuq in qofka ay soo gaadho laakiin haddaanu qofku war iyo wacaalba ka haynin yani xukunkaasi isaga nisbadiisa u sugnaan maayo isaga nisbadiisa xukunkaasi uma sugnaanayo saxaabada rasuulku sala allahu aleyh wasalam markay xabasho usoo hijroodeen asxaab badan baan ogayn axkaamo sharciga oo soo degaaya dabaad marka waxay ogaan jireen bilo dabadeed marka ay ogaadaan unbay mukallaf ku ahaayeen ka hor mukallaf kumay ahayn intii ka horraysay takliif marka arrinkaa kama saarayn inay markaa ku camal falaanna ma saarayn laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafna kuma kalifin waxay kari karaysee karaankeedaa mooyaane wax kale kuma kalifin wax kale kuma kalifin marka waa inuu cilmi markaa u jiraa waana in waxa weeye qasad waa inuu jiraayo waxaan marka ikhtiyaaran qofku waa inuu la yimaadaa haddii khata arrinka noocaas oo kale u dhaco yani waxa weeye looma qabanaayo hadduu waxa weeye ikraah oo kale ku dhaco oo lagu dirqiyana yadana loo qaban maayo xukunkiisu uma sugnaanayo ilaa man ukriha wa qalbuhu mطma'inu biliimaan qofkii haddii gaalnimo lagu khasbo gaalnimadaasina odhah ama ficil ay tahay shuruuddii khasabkuna uu dhammaystiran yahay qalbigiisuna ruuxa iimaankii sidii ugu xasiloon yahay wixii ay rabeen afka baarkiisa uga yidhaahdo ama markaa ficil ahaan uu ugu sameeyo isagoo markaa karaahiyaysanaya oo iimaankii aan waxba ku doorsanin yacni ruuxaas gaalnimo markaa looma nisbaynaayo waayo waa noocii laga soo reebay mar haddii gaalnimada lagu dirqiyey waxaa la dirqiyaana waa odhahama ficil caqiidada qalbiga cidna laguma dirqiyo waayo ruux qalbiga qofku wuxuu ka ictiqaadinaya suldaan iyo awood kulihi ma jiro ruux daalacanayaana ma jiro saas aawadeed ikraahu ma geli karo waxaa marka caqiidada qalbiga waxa uu ikraahu geli karaa waa odhahda ama ficilka saasuu geli karaa marka shuruuddii ikraahuna waa inay dhamaystiran tahay ahlu cilmiguna shuruuday sheegeen ikraaha markay ka hadlayaan shuruudaha ay sheegeen waxaa ka mid ah waa in ruuxii marka la dirqinayo o la khasbayo waa in cidda khasbaysaa awood u leedahay waxay ku goodiyeyso ama ku hanjabayso waa inuu awood u leeyahy kan kalena waa inuu caajis ka yaho aanu awoodi karan inuu iska daafaco oo aanu tamaru iskaga celiyo ama iskaga caabiyo aanu lahayn xataa waxay culammadu yidhaahdeen hadduu ka baxsan karo oo aanu soo gaadhaynin ama markaa aanu waxa uu sheegayo aanu gaadhsiin karaynin waxba yacni waxa weeye ma noqonayso ikraah dirqi ma noqonayso ee waxa waajib ku noqonaysaa siduu markaa kaga markaa wixiisaas uu kaga badbaadi karo inuu yeelo ha ahaato inuu iska caabiyo ama ha ahaato inuu markaa kaba baxsadeen marka isagu waa inuu awood u leeyahay waxa uu ku goodinaayo inuu fuliyo waa inuu awood u leeyahay kan kalena waa inuu ka tamar yar yahay waxaan inuu iska caabiyo ama iska daafaco ama uu ka baxsado shardiga labaad waxaa loo shardiyaa waa in dhanniga haalibka ay tahay waxaas inuu fulinaayo hadduu yeeli waayo waxaa lagu yidhahdo yeel ee eh, hadduu malaha loo maliha malaha haddii loo badinayo inaanu waxaa fulinayn ay iska tahay honjaanjabaad iyo goolaaftan iska maran hadduu isyaha malaha markaa badankiisu caynkaas uu u qaato dhanniga haalibka ah xaalka caynkaasna ikraaha noqon mayso ma noqonayso dirqi shuruudihii ikraahu ma dhammaan saas aawadeed waxa uu leeyahay waa laygu igu dirqiyey mar hadduu isleeyahay waxa uu ku goodinaayo ma fulinaayo inuu yeelo markaysaga ma aha hadduu yeelana ikhtiyaarkiisa ku yeelay marka waxaasi waa sugnaanayaan waa waxay noqonayaan wax markaa sida uu u sheegay markaa udhacaya ama xukunkiisu usugnaanaya waayo shuruuddii ikrahan dhammayn shardiga saddexaad waxaa loo shardiyaa waa inuu fawri yahay oo wax deg dega waa inay tahay ee eh, hadday tahay muddo dabadeed baan sidaa kugu samayn doonaa ama ku dili doonaa haddaad sidaa ay odhan weydo ama yeeli weydo markaana ikraah ma noqonayso waxay shardiyeen culammadu waa inay fawri tahay laakiin hadduu markaa noqoto wiig dabadeed baan ku dilayaa haddaad waxaa odhan weydo ma noqonayso yidhahdeen culamadu ikrah an yakuna fawriyan shardiga afraad waxaa loo shardiyaa anlaa yadhara min alma'muuri ma yadullu cala ikhtiyaarih waa inaynay ka muuqan waa inaynay ka muuqan ka wax la amrayo ee la dirqinaayo maa yadullu calaa ikhtiyaarihi wax ku tusinaya inuu wax kala doortay e, hadday ka muuqato kan la dirqinaayo ama wax la farayo wax ku tusinaya inuu wax kala doortay hadday ka muuqato iyadana ikraah noqon mayso nin baa xabad soo qaatay nin kale ayuu markaa waxa weeye ku fiiqay intuu cabbeeyey dabeedna wuxuu idhi heblaayo saddexda dalqadood haddaanad hadda markaa imaqashiin waa waa ku dilayaa saddexdeeda dalqadood haddaanad imaqashiin waa ku dilayaa buu ihi markaasuu ihi dalqad baan furay furantay dalqaddaas sababtay u furantay waxay tahay ninkii waxbuu kala doortay haddii nafurad ay ka tahay waxa loo laqimu sideeda ugu dhawaaqi lahaa ee mar hadduu ka weecday oo saddex yeedhi baa lagu yidhi oo mid buu yeedhiyey midkaa ikhtiyaarkiisu ku yeedhiyey middaa dalqadaasi waa furanta marka waxaa loo shardiyaa anlaa yadhara min alma'muuri maa yadullu cala ikhtiyaarih waa inaynay ka muuqan ka wax la amraayo wax ku tusinaya inu wax kala doortay afartaa shardi ahlucilmigu waa sheegaan alxaafid ibnu xajarna waxa uu ku sheegay kitaabkiisa fatxu lbaari sharxu saxiixi اlbukhaari kitaabu likraah ayuu awalkiisa ku sheegay shuruudo kale culamada qaarkood ay sheegaanna waa jiraan shuruudaha kale ahlucilmiga qaarkood ay sheegaan waxaa ka mid ah waa in haddii waxa lagu dirqinayaa ay gaalnimo tahay waxaa lagu dirqinayaa hadday gaalnimo tahay waa in Eh, ciqaab wax la yidhaahdo ruuxii markaa la mariyaa culamada qaar baa shartiyey in badanoo culamada ka midii waa shartiyeen shardigaas oo waxay yidhaahdeen odhah lagu yidhaahdo keligii kufrigu dunuubta kale waa ka wen yahay saas aawadeed odhah lagu yidhaahdo keligii yacni markaa ikraah markaa ma noqonayso ee waa inay raacaan wax kale waa inay raacaan ama garaacis ama xidhis ama yani tacdiib noocun wuxun waa inay raacaan waana sida imaam axmed iyo aimo kaleba ay mareen culamada qaarna jamhuurkaa jumhuurkaabay u nisbeeyaan inay jumhuur culamaa qabaan ah, cilmiga waxaa kaloo muqaabil u ah waxaan u jeedaa ikhtiyaarka ama iraadada doonista waxa kale oo wixii in loo qasdoo la doono waxaa kaloo muqaabil u ah shayga markaa ku saabsan yacni markaa khata ah haddii ruuxi markaa waxa weeye shaygii kufriga ahaa khata uga dhaco oo ama ku halmaamo ama waxa weeye khata'an isagaan u qasdin buu musxafkii aanu arkayn ayuu isku taagay waa ficil biduuni qasdin ku dhacay musxafka in la isku taagaanaa waa gaalnimo laakiin ruuxu inuu ku gaaloobaa waxay ku xidhan tahay waa inuu markaa u qasdaa oo haddaanu markaa shaygaa mukafirka u qasdinin ee khata'an uuga dhacay biduuni qasdin doonis la-aanteed arrinkaasi ku dhacay yacni xukunkaasi uma sugnaanayo ama waxa weeye shay kufri ah ayuu khata'an ugu dhawaaqay khata'an ugu dhawaaqay sida khalabatu farax farax baa ka haalib noqday markaasaa khata'an ugu dhawaaqay ama cadhaa ka haalib noqotay markaasuu khata'an ugu dhawaaqay yacni mana garanay eraygu ku dhawaaqay inay tahay eraygaa gaalnimada isma ogeyn yacni waxa weeye ka noocaasoo kale ah khata'aasi mu'aakhad ma aha rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na mu'miniintu markay sidaa ku ducaysteen ilahay waa ka aqbalay ducadaas sida xadiiska muslim saxiixa kusoo wariya xadiis qudsiga uu sheegayo qaala allahu qad facaltu ilaahay wuxuu yihi waa yeelay marka wixii khata ku dhacay yani kama ku dhacay ama halmaan ku dhacay yani looma qabanaayo dadka walaysa calaykum junaaxun fima akhطaأtum bihi walakin ma tacamadat qulubukum wuxuuna nabigu yihi slى اllahu alayه waslm in allaha wadaca can umati alkhaطأ wالnisyaana wama stukrihu calayh calى kuli xaal adilo badan baa mawduucaasi markaa u leeyihi marka khaطa'aas waa inaanu ruuxaasi yani shaygaa u qasdin inuu yidhaahdo hadda qasadka marka la shardinayo looma lama shardiyo qofku gaalnimadii inuu ula yimaado inuu ku gaaloobo taasi shardi ma aha oo qasdigu waa laba qasdi waa qasdun lilmukafir wa qasdun lian yakfura beh waxaa la shardinayaa mukafirka shayga lagu gaaloobo in loo qasdaa la shardinayaa laakiin inuu uga jeedo aada gaalowdid shardi ma aha waayo dadka gaaloobayaa badankoodu ma doonayaan inay gaaloobaan laakiin mukafirka mar hadday u qasdeen waxa lagu gaaloobaayo walow yaynay markaa niyeynba inay gaaloobaane eh, yacni waxa weya waa ku gaaloobayaan yani masaladaasina waxa wey masalo in lagu baraaruga ay markaa fiican tahay waxaa ka mid a ah waxa weeye yani ruuxu mawaanicdii waa inuu ka maran yahay hadday jahliga tahay hadday khata'a tahay hadday ta'awulka tahay hadday ikraaha tahay hadday cawaalida kale ee markaysaga markaa samaawigaa tahay sida waxa weeye inuu markaa waalan yahay majnuun yahay oo kale ruux haddii majnuun yahay dee waxa weeye ma gaaloobayo isagoo muslima ayuu waashay dabeedna xaalkii u waalaabuu gaalnimo ku hadlay lama odhanayo waa kafir waayo marfuucu lqalami canhu waa mid qalankii qalinkii laga rafciyey waatuu nabigu yihi salى اllahu alayه wasalam rufica can ummati waatuu nabigu yihi salى اllahu alayh wasalam rufica alqalamu can halaثa rufica alqalamu an can halaثa can اlmajnuuni xata yacqila wa can الsabiyi xata yaxtalima wa can الnaa'imi xata yastayqid rawahu imam axmed wagayruh wa huwa صaxiix yani xadiiskaasi waxa uu sheegayaa nebigu salى اllahu alayh wasalam inuu yidhi qalinka waxaa laga kor qaaday ka waalan waa laga rafciyo waa laga kor qaaday ilaa uu wax ka caqliyeynayo wax ka fahmaayo oo uu caqligiisi iyo miirkiisii ku soo noqonayo yacni waa laga kor qaaday qalinko waxba loo qori maayo ka sabiga yarna qalinka waa laga kor qaaday ilaa uu ka qaangaadhayo oo ilmihii yaraa yaan qaangaadh ka ahayni hadduu waxa weeye markaa shay gaalnimo ah ku hadlo ma gaaloobaayo asalkii islaamnimo waa u sugnaanaysa ra'yi baa jira xanaabilada qaarkood ay qabaan ama madhab alxanaabila yacni markaa ay sheegaan oo ku saabsan ilmuhu hadduu gaadho toban jir inuu mukallaf yahay saas aawadeed hadduu toban jir gaadho hadduu gaalnimo la yimaado inuu gaaloobaayo murtad noqonayo laakiin waxay yidhaahdeen yacni xaddu ridda lagama jaraayo ilaa uu qaan gaadho xaddu ridda lagama jarayo ilaa uu qaan gaadho saasay yidhahdeen waxayna u cuskadeen xadiidka wadribuuhum calayha licashrin muruu awlaadakum asalaata lisabcin wadribuuhum calayha licashrin ubadkiina waxaa ku garaacdaa ubadkiina waxa amartaan salaada toddoba jir markay yihiin waxaana ku garaacdaan toban jir markay yihiin waxayna yidhahdeen cuquubadaa la ciqaabaya waxay ku tusinaysaa inuu mukallaf yahay laakiin sida saxiixa ah ee qawiga ah ee jamaahiirta culammadu qabaan waxay tahay waa inaanu mukallaf ahayn waxa loo garaacayaana ma aha yacni ciqaab laga jaraayo inay tahay oo dembi uu la yimi in ciqaabtii marka ay tahay loogama jeedo ee waxa weeye darbigu waa lita'diib garaaca waxaa looga jeeda edbin la edbinaayo iyo tadriib lagu barbaarinayo oo lagu tababarayo markaa sida yacni sharciga waafaqsan iyo waxa wanaagsan lagu tababarayo noocaas wey laakiin cuquubo loogama jeedo la ciqaabayo oo dembi markaa laga jarayo markaa loogama jeedo waxaana nas ku ahaa masaladoo ku cad xadiidkan aynu sheegnay wa can isabiyi xataa axtalim qalinkii in laga kor qaaday ilmihii yaraa ilaa uu ka ixtiraamayo o ka qaangaadhayo haddaanu ixtiraamin waa marfuucu lqalami canhu yani waxa weeye waa mid qalinkii laga rafciyey wey waa mid qalinkii laga rafciyey oan waxba loo qorayn weeyaan calaa kulli xaal mawduucaasi waa mawduuc sidiisa u ballaarhan laakiin waxaa marka aynu hadda uga jeednay un in yaratib tilmaano ayaynu uga jeednay asalna waxa u ah qofka muslimka ah ee islaamnimadiisu sugnaatay yacni asalku waxa weeye in islaamnimadiisa baaqi tahay oo aanu islaamnimadii ka guurin aanu ka bixin ilaa daliil iyo xujo cad marka isagaa la helo oo yaqiintii islaamnimadiisu ku sugnaatay yaqiin la mida ayuunbaa islam islaamnimadii lagaga saari karaa alyaqiinu laa yazuulu bishak waatay culamadu yidhahdaan yacni markaa yaqiintu shaki kuma zuusho haddii ruuxa laga shakiyo la yidhahdo inuu gaaloobiyo in kale laga shakiyo islaamnimana lagu ogaa yani waxaa la istisxaabaya asalkii hore islaamnimada la istisxaabaya shakigaa waa la tuuraya yani waa qaacida caama oo qawaacidda shareecada ka mid a ahlucilmiga qaarkood waxay ku daraan shanta qaacidee guud eh, guude waaweyn ee furuucda badan ee fiqigii soo guda gasho alyaqiinu laa yazuulu bishak iyo alyaqiinu laa yazuulu ila biyaqiini misli yaqiintu yaqiin la midun bay ku guurtaa hadduu ruuxu wayse qabay oo uu ka shakiyo waxa weeye waysadii inay ka jabtiyo in kale walow dhanniga iyo malaha haalibka ah haba noqoto inuu ka jabtaye cibro ma siinaayo ma tixgelinaayo wuxuu istisxaabaya asalkii hore yaqiinta ah istisxaabaya ilaa wax ka guuriyo ka naqliya uu helo asalkaas ayuu istisxaabaya <clears throat> marka eh, khataru takfiir eh, almuslim bigayri xaq waxaa markaysagaa ku dhacay qolyaha marka khawaarijta oo sheikhu markaysagaa baababka dambena kaga hadli doono oo nusuusta markaa dhaleecaysan ee uu sheegi doono ayaa markaysaga waxaa ku dhacay jahalada qaarkoodna cilmi darray ugu dhaceen iyagoo markaysa marka aan yacni islahayn madhab alkhawaarij markaa qaata ayay marka waxay madhab alkhawaarij u raacaan yacni markaa bijahlin bay ku raacaan yaani marka ay ku raacaan iyagoo haddana laga yaabo inay sunnadii u nisbo sheeganayaan oo uu isu qabo marka markaysaga inuu sunni yahay ayaa haddana laga yaabaa inuu xaqdarro dadkii ku gaalaysiiyo ama shubahaad iyo waxyaalo la mida uu ku gaalaysiiyo shubahaadka wax lagu gaalaysiiyana aad iyo aad bay markaysaga u badan tahay oo waxyaalo fara badan oo shubahaada oo dadka markaysaga lagu gaalaysiiya markaysaga waa jiraan baabka saddex iyo soddonaad culuw llahi tacaala waraddu cala alxuluuliya waa koraynta uu ilaahay koreeyo waraddu cala alxuluuliyati iyo radinta la radinaayo oo hadalkooda la baatil garaynayo oo la burinaayo qolada xuluuliyada ee u qabaa ilaahay inuu khalqigiisa ku dhex jiro yacni xuluuliya waa min alxuluul baa laga keenay xuluulna waa dhexgal weyn oo ku odhanaya in allaha bidaatihi fii kulli makaan ilaahay meel walba waa joogaa oo daatada ilaahay baa khalqigiisa ku dhex jirta waa qowl baatila weeye qowlka noocaasi qowl aan sax ahayn oo adiladiiyo sharcigana ka hor imanaya yacni ilaahay wax walba waa og yahay oo khalqigiisa wax kaga qarsooni ma jiro wax walba ilaahay waa og yahay laakiin lehe khalqigiisu ku dhex jiraa oo meel walba waa ku jiraa oo meel walba waa joogaa yacni waxa weeye warkaas waa baatil waxaana ka dhalanaysa ilaahay inaan xumaanta laga nazihin oo laga dheerayn ayaa ka dhalanaysa waayo meel walba waa joogaa maxaa ka dhalanaysa suuliyaduu ku jiraa oo saxaraduu ku jiraa oo kudaafaduu ku jiraa oo caloolaha dameeruhu ku jiraa yani ayaa ka dhalanaysa waana bail bail wey ilaahay qurunka waa ka nazahan yahay khalqigiisna waa ka koreeya xadiidka shan iyo soddonaad can abi hurayrata radia allahu tacaala canh waxaa marka abu daawuud iyo ay soo wariyeen <clears throat> abu hurayre ka soo wariyeen radia allahu tacaala canhu ana rajulan nin ata nabiya sala allahu alayhi wasalama uu nebiga u yimi bijaariyatin gabadh uu u keenay gabadhaasoo sawdaa'a gabadh madow inuu u keenay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ina calaya raqabatan mu'mina waxaa i saaran oo igu waajibtay yacni qoor mu'minada inaan xoreeyo ayaa igu waajibtay qoor mu'minada ama qof addoon oo muumina inaan xoreeyaa igu waajibtay faqaala laha wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam uu gabadhii ku yidhi ayna allaahu ilaahay xagguu joogaa fa ashaarat ila asamaa'i waxay tilmaantay cirka biusbucihaa farteeday ku tilmaantay yacni waa hamzada saddex xarakaa ku bannaan ba'dana saddex xarakaa ku bannaan waa sagaal luqo sidii loo akriyaba lagu khai'i maayo sidii loo akriyaba lagu khai lagu khati'i maayo وhمزة أnmlة slis وثالثه التiسع في أصبوع وkti بأصبوع yaعnي iبن malik waa tuu yidhi رaحimah الlah وhمزة أnmlة slis وثالثه unmulo hمزada ku sugan tsliis iyo saddex xaraka ku bannee kordhig hoosdhig iyo godaal wa haalisahu xarafka ku saddexda ana waa miimka weeyaane yadana saddex xaraka ku bannee atiscu fii usbucin sagaalkaa luqo yani ta hore marka saddex lagu baneeyo talabaadna saddex lagu baneeyo halaaa fi halaaa waa tisci saddex saddex lagu dhuftay sagaal bay noqonaysaa sagaal luqaa ka soo baxaysaa sagaalkaa luqo fii usbucin usbuc bay ku sugan yihiin iyaguna wakhtim biusbuuci waxaanad ku khatintaa usbuucna ku khatino yacni waxa weeye dammada marka markaysagaa saaran ba'da ama caynulkelima saaran yani ishbaaci oo usbuuc dheh tobankaa luqaa markaa ku sugan markaa fa ashaarat waxay tilmaantay ila asamaa'i samaday tilmaantay biusbuucihaa farteeday ku tilmaantay samada oo saasay tii yacani fartay sare u taagtay fa qaala lahaa wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam lahaa uu gabadhii ku yidhi faman ana anigu kumaan ahay faashaarat ila anabiyi sala allahu alayh wasalam waxay tilmaantay nebiga sala allahu alayh wasalam wa ila asamaa'i samadana waa tilmaantay tacni waxay u jeedaa anta rasuulu ullah rasuulka ilaahay baa tahay bay ujeedaa faqaala wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam actiqhaa fa inahaa mu'mina actiqhaa xore fa inahaa yadu mu'minatun weeyaane xore muuminad weeyaane xore rawaahu muslimun xadiidka muslim baa soo wariyey xadiidka lafdiga uu sheikhu sheegay muslim kuma sugna lafdigani wuxuu ku sugaya abu daawuud saan filaayo lakiin muslim wuxuu usoo wariyey min xadiisi mucaawiyat bn اxakam asulami <clears throat> min xadiisi abi hurayra muslim kuma soo warin ba aslan lafdiga muslimna wuxuu ahaa lafdigan waxbaa ka bedelaay oo markaa ka muslim ma waafaqsana oo ina calaya raqabata mu'minata maba odran ba yani markaa xadiidka muslim saas aawadeed ka laba qiso inay tahay baa suuragala marka lafdiga muslim wuxuu ahaa kanat lii jaariyatun tarcى غنما lii qibla أxudi wاljawaaniya faاطalactu data ywmi faإida الdi'b qad dahaba bishaaة min غanamiha وأna rajul min bani aadama asafu kama yأsafuun lakinii sakaktuha sakة faأtaytu rasuula اllahi slى اllahu عalيyه wasلم facadama dalika calaya qultu ya rasuula اllahi afala uctiqha qala iitinii biha faأtaytuhu biha faqaala laha faqaala laha ayna allahu qalat fi الsamaaءi qala man ana qalat anta rasuulu اllahi qaala actiqha fainaha mu'mina yani lafdiga muslim xadiidka ugu sugan yahay waa lafdigaas marka fi samaana waa kaga sariixsanaayo orah ahaan inay ku tiri baa xadiiskaasi sheegayaa kan abu daawuudna wuxuu sheegayaa ishaaro tilmaan buu sheegayaa waxaana asax ah ka muslim siday ahlu cilmiguba caddeeyeen waana xadiis saxiixa xadiiska muslim ay culammadu kula kulmeen qabuul oo wax tasriixiyey sixadiisa iyo wax qabuul kula kulma ay u qaybsamaan casrigan lakin waxaa soo baxay bacdu ahli bidac oo xadiidka markaa yidhaahda waa daciif walow muslim baha ku jira waa daciif lakin warkooduna waa batil waayo wuxuu khilaafsan yahay siday culamada islaamku ku kulansanaayeen buu khilaafsan yahay waxay u diidayaanna waa in ayna allahu ku sugan tahay iyo fi الsama inay ku jirto oo uu nabigu u taqriiriyey sala allahu alayh wasalam xadiiskan waxaa laga qaadanayaa in la odhan karo ayna allah ilahay xagguu joogaa in la odhan karo waayo nebiga sala allahu alayh wasalam aclamu aclamu nnaasi billah aclamu alkhalqi billah kii khalqiga ilaahay ugu yaqaanay ayaa ayna allahu yidhi saas aawadeed warka ay odhanayaan wadaadada mutakalimiinta qaarkood min alashaacirati wagayrihim ay odhanayaan ayn allah lama odhan karo shuraaxda qaarkoodna ay soo naqlinayaan kutubta waaweyn culamada sharaxday qaarkoodna ay soo naqlinayaan iyagaan radinayn maa war baaila maa war baatila waayo nabiy llaahi moxamed sala allahu alayh wasalam mar hadduu ayn allahu yidhi ilaahay xagguu joogaa dee mamnuuc maaha in la yidhahdaa wuxuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam ana aclamukum billahi wa akhshaakum lahu anaa ilaahay idinku yaqaana anaa ilaahay idinku aqaana anaa ilaahay idinku aqaanaa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam wa akhshaakum lahu idinku idinkuna cabsi badan waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ayna allah ruux haddii lagu yidhaahdo inuu ku jawaabayo fi samaa waayo gabadhaas markuu nebigu weydiiyey ayna allah waxay ku jawaabtay fi samaa'i yacni xagga sare ayuu ku sugan yahay ama samaawaadka korkoodu ku sugan yahay laba tafsiir bayna culamadu fi samaa ku fasireen mid waa in la yidhaaho fi sama waxaa looga jeeda fi lculuw xagga saruu ku sugan yahay iyo in la yidhahdo fi sama waxaa loo jeeda bimacnaa cala sama yani cirarkuu ka koreeyaa yani labada waji bay culamadu ku fasireen fi samana xadiidkan oo keliya ma sheegaya nebigu waa u taqriiriyey gabadhaa imaanna waa u qiray actiqha fa inaha mu'mina hadday qalad eh, ay noqon lahayd waxay ku jawaabtay hadday noqon lahaydna nebigu waa caddayn lahaa inay qalad tahay waa taqriir nebigu wuxuu ka aamusana ee uu burin waayo ama uu caddayn waayo inay khalad tahayna waxaa laga qaataa inay sax tahay marka aamus keliyana maliba maahe hadda waxa u raacda inuu iimaan u qiray actiqha fa inaha mu'mina halkaa waxaa ka soo baxday jawaabteedu inay saxnayd adilo kalena fi samaa waa ku soo aroortay aayaat iyo axaadiisiba waa sheegayaan aamintum man fi samaa baa ilaahay yidhi am amintum man fi samaa waxaa loo jeedaana allah man fi sama waxaa looga jeedaa allah ayaa looga jeeda axaadiis kalena waa ku soo aroortay oo xadiiskan aan ahayn oo fi samaa sheegaysa sida xadiiska uu nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa oo tirmidi wakayruhu soo wariyeen waana saxiix u naxariista man fi lardi cidda arlada korkeeda ku sugan u naxariista fiidaa loogama jeedo arlada gudaheeda oo looma jeedo bahalaha arlada ku guda jira u naxariista ee waxaa laga fahmayaa irxamuu man fi lardi ay man cala alardi arlada korkeeda waxa saaran u naxariistaa laga tilmaamaya yarxamkum waxaa idiin naxariisan doona man fi samaa ay man cala asama jinsiga sama la yidhahdo allaha ka sarreeya ayaa idiin naxariisan dooneen fiih xadiiska waxay ku soo aroortay laba goor labadaba bimacnaa calaa taxakum ha samayno ha odhan ta hore waa bimacnaa calaa ta dambana yani calaa lama macnaaha aha waayo bima faraqta maxaad ku kala saarta yani jumladaa isku xidhan nabigu sala allahu alayh wasalam ama labadaa jumle isku xidhan baan jeedaa nabigu sala allahu alayh wasalam yani wuxuu isticmaalay fii buu laba goor isticmaalay irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa waa laba jumlo oo isku xidhan marka fiidu jumlada hore ku sugani bimacnaa calaa siday u tahadaa bimacnaa calaa siday u tahay ayaa fiida <clears throat> ayaa fiida jumlada dambe ku suganna bimacnaa calaa u tahay marka wuxuu dhacayaa irxamuu man cala alardi yarxamkum man cala asamaa asamaana asha ay ku jirtaa jinsiya waxaa looga jeedaa jinsu samaawaat oo dhan samaawaadkuu ka sarreeya macnaheeduna maaha waa ku naban yahay yani waxa weeye oo ma diidayso inuu carshiga ka koreeyo almuhim axaadiis kale oo iyaguna sheegaya fi samaa waa jiraan ila kana aladi fi samai saakhitan calayha baa ka mid a alaa ta'manunii wa ana amiinu man fi samaa baa ka mid a yani axaadiis badan baa kusoo aroortay fi samaa fi samaa axaadiis badan baa kuso aroortay kutubaha qaarkood oo tafaasiirta ahi markay fasirayaan aamintum man fi samaa waxay yidhaahdaan fi samaa waxaa looga jeedaa ixtimaala ta'wiila intay sheeg sheegaan ayay waxay ku soo daraan waxaa lagula khitaabayay gaaladii mushrikiinta ahayd marka iyagaana waxay ahaayeen mushabbiho waxay u qabeen yani sidaas dabeedna siday u qabeen baa lagula khitaabay marka macnuhu wuxuu dhacaya dhacayaa aamintum man fi samaa'i kama zacamtum ee ma aha in la isbaatinaayo tafaasiir waaweyn baa macnaha qoraysaa oo uu ka mid yahay abu xayaan alandalusi abu xayaan alandalusi uu ka mid yahay kitaabkiisa albaxru lmuxiiq macnahaasina waa bail waayo في samaa أحاديث badan bay ku soo aroortay nebigu muxuu ku taqriirinayaa gabadhan fi samaa tidhi muxuuse nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabada ugu yidhi alaa ta'manunii wa ana aminu man fi samaa muxuu ugu yidhi irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa iyaguna mushabbihay ahaayeenoo sida iyagu u qabaan buu kula khitaabayay miyaa nebigu subxaana allah waa qawl min albaطili bimakan waa hadal markaysaa baatilnimadiisu ay aada iyo aada u caddahay marka almuhim ahlu sunna waljamaca waxay qabaan ilaahay inuu sarreeyo oo khalqigiisa ka baxsan yahay oo samaawaadkii carshigaba ka koreeyo alraxmanu cala carshi istawa ilahay carshiguu ka koreeya istawa cala alcarshi araxmanu aayaad badan baa culuwiga sheegaya nebiga sala allahu alayh wasalam markuu ilaahay doonayay xaggiisa inuu u dhaweeyo waa tii samaawaadka la korsiiyey ee toddobada samaba la dhaafiyey markaasuu ilahay halkaa kula soo hadlay kutubaha uu ilaahay nebiyada kusoo rogaayo waxaa laynoo sheegay in laga soo dejiyey samaawaadka korkooda ina anzalnaahu fi laylat lqadr waa soo dejinaa la yidhi xaggee laga soo dejinaya waa min alculuw waayo ilaahay baa koreeya ilaahay baa koreeya marka ilaahay la baryaayo gacmaha sare loo taagaa maxaa loo taagayaa koraynta ilahay koreey koreeya sheegiisa adilada sheegaysa inuu ilaahay koreeya qur'aanka aad bay uga buuxdaa culamada qaarkood waxayaan kun daliil baa laga helayaa qur'aanka oo sheegaya ilahay inuu koreeyo hadda waa kun markii nabiga la korsiyey samaawaadka toddobada sama ba la dhaafiyey oo salaadaha lagu soo waajibiyey kontanka salaadood waa soo noqday nebi muuse wuxuu ku soo maray samada lixaad sidaad u waraystay nebi muuse wuxuu u sheegay konton salaadood in lagu soo waajibiyey ummadaadu ma kari karta buu yidhi irjic ilaa rabbik kun noqo rabbiga kun noqo axaadiista saxiixaynku waxay sheegaysaa noqo irjic ilaa rabbik markaasuu dabeedna noqday ilaahay buu ku noqday dabeedna wuxuu markaa ilaahay ka baryey oo weydiistay in laga khafiifiyo muusuu haddana markaa ugu yimi sanadii lixaad mar kalu ku uhi irjic ilaa rabbik rabbigaa ku noqo calaa kulli xaal mawduucaas culamada qaarkood waxay ka qoreen kutubay u gaar yeeleen bay ka qoreen kutubay u gaar yeeleen bay ka qoreen ahlu cilmiga ahlu sunna waljamacana waa isku waafaqsanaayeen ilahay inuu koreeyo dadka qaar baa waxay odhanayaan waanu qirsanay ilahay inuu korreeye laakiin daat ahaan buu u korreeyaa odhan mayne sharafta iyo xagga awooddu ka korreeya maya waxaanu leenahay si walba ilahay waa u korreeyaa sibuu u korreeyaa sibaanu u korayn odhan mayno abadan si walba ilahay waa u korreeyaa hadday tahay xagga qadarka iyo sharafta hadday tahay xagga awoodda hadday tahay xagga daatada daat ahaantiis waa korraysaa alimaam ibnu khusayma wuxuu ka mid ahaa a'immadii waaweynaa a'imat sunna ayuu ka mid ahaa axaadiistana soo warin jirtay wuxuuna ka mid ahaa min culamaai shaaficiya waatuu yidhi waxa weeye imaamu nawowi almuxamaduuna alarbac afarta maxamed shaaficiyagaa uga xaqnimo badan muqallidada saas aawadeed walow mujtahidiinba ha noqdeene ba ha noqdaane afartaa maxamed asxaab wujuha shaaficiyay noogu tirsan yihiin khilaafkoodana waxaa la ictibaarinayaa wajhi fi lmadhab afarta maxamed e uu sheegaya ibnu khusayma ka mid a almuxamadun alarbac imaamu laimay culamadu yidhahdaan markay sheegayaan idinka axaadiista ku arkay rawahu ibnu khusayma rawahu ibnu khusayma xadiidkan ibnu khusayma soo wariyey waxa uu ibnu khusayma yidhi man lam yuqira biana allaha fawqa asamaawaati cala carshihi yustataabu fain taaba wailaa duribat cunuqu kaan qirin inuu ilaahay samaawaadka ka koreeyo carshigiisa ka koreeyo kaan sidaa qirin ruuxaan sidaa qirin waa la tawbad weydinaya ka toobad keen baa la odhanaya ka noqo caqiidada xun waadada qaarkood baa soomaalida u laqimay oo ilaa caamadoodii wax dhex gashay ilaahay baa meel walba jooga meeshay quraanjadu ku badantay markay arkaan waxa wa alliyo quraanjo a ah. yani ilahayna waa ka buuxa quranjona waa ka buxdaa bay kulihi waa bail ya wadaad baa lagu yidhi firaqan aad ka warramaysay jahmiye iyo waxaas waa inqiraadeen waa waa baaba-een ma jiraan hadda markaasuu ka ugu dhow buu u yeedhaa hadduu doono ka shaaha shubaya markaysa markaa shaaha dhigdhigaya u yidhaha kaale kaale ilahay xaggu joogaan ilahay meel walba waa joogaan xaggay ka inqiraadeen jahmiyada soo kuwan meel walba joogaan ya wuxuu yihi man lam yuqira bi ana allaha fawqa samaawaati cala carshih yastataaba fain taaba wailaa duribat cunuquh ruuxa markaa aan qirin ilaahay inuu sarreeyo oo iyo carshiga ka koreeyo ka aan sidaa qirin waa la toobad weydiinayaa hadduu toobad keeno waa la daynayaa hadduu toobad keeni waayona qoortaa laga jaraya gaalnimaa loo dilaya waayo caqiidada ku saabsan inuu ilaahay meel walba joogo daatadiisu meel walba gashan tahay waa gaalnimo hadduu salaadiyo hadduu soomo waxba ka asixi maayaan waa barkumataal ruuxa aaminsan inuu ilaahay meel walba ku jiro qurunka ku jiro kudaafada ku jiro suuliga ku jiro saxarada ku jiro oo kaajahaysta ku jiro oo malawadka ku jiro ruuxa markaysaga meel walba inuu sidaa ugu sugan yahay ruuxa sidaa qabaa ilaahay xumaan kama nazihin hadduu yidhaahdo meel walba waa joogaa macnaheedu waxay tahay saxaraduu ku jiraa hadduu yidhaahdo meel walba waa joogaa waa meel weeye suuligu saxradu waa meel kaajahaystu waa meel caloosha dameeru waa meel meeluu ka maran yahay ma jiro hadduu yidhaahdo waa gaal kaafir billah wey gaalnimaa loo dilayaa yustataabu fa in taaba wailaa duribat cunuqu waa la toobad weydiinaya hadduu toobad keeno waa la daynayaa hadduu toobad keeni waayona gaalnimaa loo dilaya a'immadii saasay yidhahdeen ma sheegi karo ma odhan karo meel buu ka marayay meel baanuse ka marhnay ee wuxuu ku leeyahy meel walba waa joogaa buu la taagan yahay meel walba daliil sheegaya aayad iyo xadiis toonna oo sheegaya ilaahay meel walba inuu joogaa ma jiro inuu ilaahay wax walba og yahay meel walbana waxa ku sugan ka warqabo ta adiladu waa inoo sheegaysaa laakiin adiladu inooma sheegayso inuu meel walba joogo adiladu waxay sheegaysaa inuu koreeyo saasay sheegaysa waana fitro bini aadamka ku abuuran koraynta u ilahay koreeyo caruurta yaryar ee dhalatay cid wax u laqintay ayna jirin ee saddex jirada ah haddaad weydisata ilahay xagguu jooga cirku ku odhanaya yacni waa bu ujeedaa waa fitro bini aadamka ku abuuran sheekh cabdiqaadir aljaylaani waxa uu yidhi kitaabkiisa alguniya la yidhaahdo koraynta uu ilaahay koreeye ee carshigiisa ka koreeya nebi kasta uu ilaahay soo diray waa la soo diray kitaab kasta uu soo dejiyeyna waa la soo dejiyey nebi kastaa lala soo diray nebi muuse markuu fircawn loo soo diray waa u sheegay inuu ilaahay sarreeyo maanta qaar baa waxay odhanayaan waar hoy caamada yaan loo sheegin ma fahmayaane inuu ilaahay sarreeyo iyo waxyaalaha la yska dhaafo oo maxaa loo dhaafaya sharciga mayna ka mid ahayn ta kale caamadu ma fircawn bay ka liidataa fircawn buu u sheegay nebi muuse nebi muuse markuu fircawn u sheegay ilaahay inuu koreeyo wuxuu fircawn yidhi ya haamaanu bnu li sarxan lacalli yani wuxuu yidhi haamaano waxaad idhisha idhis i dhistaa bu guri dheer bal ilaaha muuse sheegaya aan soo daalacdeen waxaan u malaynaya inuu been sheegayo ilaah sarreeyo u leeyahy aanu jirin almuhim caqiidadaas waxa weeye koraynta uu ilaahay koreeyo waa sida adiladu inoo sheegaysa raddu cala alxuluuliya kuwa ilaahay khalqigiisu inuu ku dhex jiro sheegaya burinta hadalkooda la burinaya adiladaa khilaafaysa marka taas adiladu khilaafkay khilaafsan tahay ayaa caddaynaysa butlaanka hadalkooda qaar kaloo haddaba ka daran baa jira oo iyagu odhanaya laa daakhila alcaalam walaa khaarijahu ilahay caalamka kuma jiro kamana baxsana yani khalqigana kuma jiro kamana baxsana ma jiray macnaheedu noqonaysaa waayo shay aan makhluuqaadkana ku jirin makhluuqaadkana aan ka baxsanayn macnaheedu waxay tahi waa cadam oo waxaan jirin caqiidada caynkaasina waa ka sii liidataa taa hore ee in allah bidaati fi kulli makaan la odhanaayo wax daliiloo sheegaya laa dakhil alcaalam walaa khaarijahu ma jiro laa aayad walaa xadiis walaa qawl saxaabi walaa xataa a'imadii markaa wax qabay ma jiro marka culamada islaamku waxay ku kulansan yihiin inuu ilaahay waxa weeye sarreeyo oo makhluuqaadkiisa ka baxsan yahay saas iyadaabaa culamada islaamku ku kulansan yihiin waana sida adilada kitaabka iyo sunnaduba inoo sheegayaan halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk